بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد انت aynaan culima cashirka bilaabanin cashirka istinaha bal waxaynu su-aala iska weydiin doonnaa insha allah cashirkeennii tamyiizka hal arday baan doonayaa oo dhowr su'aalood ka jawaaba in sha allah wuxuu noqon doonaa eh, nacam muxamed sheekh moxamed acdaytu lmuxtaaja mitirayni qumaashan acdaytu lmuxtaaja mitirayni qumaashan halkaa ereyga tamyiiskee ku jira soo saar waa qumaashan maa tamyiisu daad baa mise waa tamyiisu nisbo tamyiisu daadku sideed buu u qaybsamayaye waa maxay wuxuu daba dhacay waa bacda masaaxa ayuu daba dhacay mitirayni sax ayurajulayni aqwaa ba'san labada nin yaa balaayo badan ayurajulayni aqwaa ba'san waa ba'san weeye waa tamyiizow maaha oo tamyiiskaasi ma tamyiisu nisba mise waa tamyiisu daad jamyiisu nisbahaasi ma muxawal baa mise waa hayru muxawal muxawal muxawalun can ilmubtada'i mise muxawalun can ilfaacili mise muxawalun can ilmafcuuli bihi jazaaka allaahu khayran iska fadhiisa insha allah sheekh moxamed waxaan doonayaa sheekh axmed oo iigu dhow sheekh axmed tamyiiska soo tacriifi maa huwa tamyiiz tamyiizka soo tacriifi maa huwa tamyiiz maxaa loo yaqaanaa tamyiiz huwa alsmu almansuubu laba qodob baan kaa hayaa inuu ismi yahay baad ii sheegtay inuu mansuub yahayna waad ii sheegtay haye annakira waa inuu nakiraya waa yahay waxbaa kaa dhiman welibana yaa waa sax almutadamin macnaa min albayaaniya shukran afartaa qodob sheekh waxaad iigu dartaa saddex arday oo ardayda meeshan fadhida magacooga tamyiis ka dhig adiguna iska bilow magacaaga oo tamyiisa oo jumla mufiida ku jira ayaan kaa rabaa waa magacaaga oo tamyiisa oo jumla mufiida ku jira oo jumla mufiida ku jira welibana jumladu ficliye ah sheekh axmed magacaygu ma noqon karo waa sax maxaa qodobka diidaya ii sheeg haddaba magacu waa macrifo tamiiskana waxaan ku soo barannay inuu nakiro yahay shukran jaziilan aad baad u mahadsan rajul ah, isagoo tamyiisa keen oo jumla mufiida ku jira rajul oo tamyiisa oo jumla mufida ku jira haa waa rajul waa tamyiiz waa jumla mufiida ayuuna ku jiraa nacam yaa sheekh axmed hadda cashirkeennii shalay waynu ku marnay cashirka laftiisa waynu ku marnay faaruculim ayaa keenaya sheekh ayaa caawinaya nacam sheekh yuusuf sheekha saacid u daa soo qabtaye jaaa inaa cashara rajulan jazaaka allahu khayran waa sax weeye iska fadhiisa sheekh ama nicma rajulan axmedu nicma rajulan axmedu rajulkaa laftiisa shalay waynu marnay isagoo bacda nicmo maray dhacaya waxaan doonayaa arday kale oo inoo soo gebagabeeya su'aalaha waa ardaygaa hortayda nacam waxaad samaynaysaa qaybaha tamyiisku leeyahay noo soo khulaasee imisay ahaayeen qaybaha tamyiisku ma sideed baa ma saddex baa ma afar baa maxay ahaayeen labiyo toban labiyo toban kaba noo tiri inuu dhaco bacda almasaaxa waa kow inuu dhaco bacda almakiilaad waa laba inuu bacda almawsuunaad dhaco waa saddex saddex baa sheekh kuu haya shibhulmakiil inuu dhaco iyo shibhulmasaaxaad inuu dhaco iyo shibhulmawaasiin inuu dhaco lix baan kuu hayaa bacd alcadad inuu dhaco toddobaan kuu hayaa siddeed sagaal baan kuu hayaa eeg intaadan siddeed iyo sagaal u gudbin farcu tamyiiz bacda farci tamyiiz farcu tamyiiz maxaa de sideed horta uga dhigan weyday sow farcu tamyiiz sideed ma aha hayru muxawalkuna xabaduunbuu ahaa sagaal sow ma aha muxawalku imise u qaybsamayay markaa saddexda muxawalna ku darsin dee sagaalkii muxawal can alfaacil muxawalun can almubtade iyo muxawalun can alficli miyuu jiraa waaye waa ka noqotay muxawalun can alfaacil waa sax muxawalun can mubtadana waa sax muxawalun can almafcuuli fiihi miyo ah mise can almafcuuli mulaq can almafcuuli bihi shukran iska fadhiisa baablistinaai waa baabka istinaha loo yaqaan culimo cashirkan waxaynu ku dhiganaynaa istine wax la yidhaa istinaha waad maqasheen baan u malayn waa wax wax laga soo reebayo shay shay laga soo reebayo ayaan cashirkeennan ku dhiganaynaa culimmada shareecadu way ka hadlaanoo baabkan inaad taqaanaa wuxuu kaa caawin doonaa xaqiiqada masaa'il badanoo fiqhiya fahmi maysid haddaadan baabkan aqoonin sababtuna waxa weeye istinaha marka laga warramayo waa wax wax laga soo reebay culimmadu way diideen inaan idhaahdo sheekh axmed wuxuu igu leeyahay toban doolar toban doolar mooyaane ar maxaan idhi imisuu igu leeyahay baan idhi toban doolar haddaan hal doolar mooyaane idhaa dee waa sax haddaan idho toban doolar buu igu leeyahay hal mooyaane imise igu yeelanayaa arimise igu yeelanayaa sagaal haddaan idhaa toban doolar buu igu leeyahay shan mooyaane imisuu igu yeelanayaa shan haddaan idhaa toban doolar buu igu leeyahay toban doolar mooyaane muxuu igu yeelanayaa waxba iguma yeel dee waa khalad maxaa iga maxaan la hadlayey hadduuna wax igu lahayn hadalkaygii waa inaan macno u samaynasa uma aha lama ogola inaad tidhaa toban doolar buu igu leeyahay toban doolar mooyaane culimada laftoodu waxay isweydiiyeen fuqahadu haddaan idhaahdo ka warrama sheekh axmed boqol dollar buu igu leeyahay cimaamad mooyaane cimaamad ma laga soo reebi karaa lacagoo kale qofka markaan u qiranayo waa masaa'ilka fiqiga lagu baadho weeye boqol dollar buu igu leeyahay cimaamad mooyaane waa kala nooc sow maaha ma eeg maadaamay cimaamaddii iyo doolarkii kala nooc yihiin ragga qaar ha la socodsiiyo bay leeyihiin oo waxay le cimaamada ha la qiimeeyo oo qiimaha cimaamadda un laga jaro qiimihii boqolka doolar ahaa laga jaro adigu almuhim wax wax laga soo reebayo weeyaan shardi maaha inay isku nooc noqdaan kala nooc way noqon karaan waayo ilaahay baa ibliiska soo reebay oo malaa'igta ka soo reebay fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ilaa ibliisa dee ibliisku malag ma ahayn toddoba suuradood buu ilaahay kaga warramay oo ibliiska laga soo reebayaa un malaa'igta culimmaduna way isku qabteen warma malag xumaaday buu ayuu ahaa mise malagba ma ahayn markiisa hore kolkaa raggu aad waxay ugu badan yihiin una malag ahayn ibliisku kolka waa laba kala duwan oo la soo kala reebayo waa anigoo idhaahda ardaydii way yimaadeen maxaanku idhaahdaa maarkatuugii mooyaane ardaydii way yimaadeen markateg arday baan ka warramayay maxaanse soo reebay gaadhiun baan ka reebay sidaan arday uga sheekaynayey wax kala duwan waa la kala reebi karaa waayo macnaha ku jiraana wuxuu noqonayaa markaan leeyahay ardaydii way yimaadeen awr mooyaane ama ardaydii way yimaadeen dameer mooyaane haddaan idhaahdo waxa macnaha ku jira ardaydiiba yimid marka la yidhaah waxay ka dhigan tahay arday kaste iyo wixiisiiba way yimaadeen gaadiidkiisii kolkaa ninka gaadiidkiisii ka yimid waayo dee waa nin uunbaa maarkatuu ka yimid ama nin uunbaa awr yar ka yimid ama nin uunbaa dameer ka yimid saasuu macnuu noqonaya haddaba baabkan istifnaa saddex rukni buu leeyahay culima intaynaan gelin balila eega saddex rukni oo lagama maarmaana ayuu cashirkani leeyahay ama baabkani leeyahay mustanaa waa la soo reebe mustanaa waa maxay macnihiisu mustanaa waa maxay macnihiisu waa la soo reebe mustanaa minhu waa maxay macnihiisu laga soo reebe mustanaa minhu waa laga soo reebe aadaat lstinaa waa maxay macnihiisu lagu soo reebe saddex qodob waa inaad fahantaa la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe maxaan ku idhi la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe eeg inagu soomaali markaynu nahay ai jirbai baynu dhaqan jirnay bal haddaan eegno ama xoolaynu dhaqan jirnay adhiga aan eegno haddii adiga iyo baraarku isla dareeraan oo qool yar ama mareeg yaran qaato oon baraarkii ku soo qabto yaa la soo reebaa baraarkaa la soo reebaa yaa laga soo reebaa adhiga yaa lagu soo reebaa waa qoolka yar ama mareegta yar ayaa lagu soo reeba culimo qodob afraad baa jira oo halkaa inaynu keenno ay ahayd qodobka afraadna waxa weeyaan soo sooreebe eegeeg inaan afar rugni sheegnay ahayd waxa weeye reebe la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe maxaanku idhi inaan afar rugni sheegnay ahayd midi waxa weeye waa la soo reebe waa neefka midina waxa weeye laga soo reebe waa adhigu la dareeray midna waa lagu soo reebay waa mareegta ama qoolka midna waa soo reeb waa qofka laftiisa qofkii shaqadaba waday wey haddaba kaa shaqada wada ee la soo reebaha aynu odhanaynaa af carabiga kuma leh kelmad af carabiga kelmad kuma leh kolkaa waynu iskaga tegaynaa lasoo reebuhu kelmad ma leh ee soo reebuhu baan doonayaa soo reebu qofka wax soo reebaya kelmad male bal hal tusaale aan keeno waxaan idhi jaaa alqawmu ilaa axmeda jaaa alqawmu ilaa axmada bal tusaalahaa qora jaaa alqawmu ilaa axmada qoomkii way yimaadeen axmed mooyaane baan idhi jaaa alqawmu ilaa axmada qoomkii way yimaadeen axmed mooyaane haddaan tusaalaha jaaa alqawmu ilaa axmada aan idhaahdo yaa horta la soo reebaa ka la soo reebaya waayo waa axmed axmed baa imaatinka laga soo reebay axmed waa la soo reebe jaaa alqawmu ilaa axmeda yaa laga soo reeba ah oo axmedka laga soo reebaya waa qoomka qoomkaasi waa laga soo reebe axmedna la soo reeba buu ahaa yaa lagu soo reebaa ereyga aan adeegsaday waa maxay ilaana waa aadaadkii haddaba culima saddex qodob ayaa lagama maarmaana waa mustathnaa oo la soo reebe ah waa mustathnaa minhu oo laga soo reebe ah waa aadaatu listithnaa oo lagu soo reebe ah saddexdaa qodob waa lagama maarmaan ayay cashirkeennan u yihiin waa saddexda rukniya ugu muhiimsan haddaba kii wax soo reebayey lafti isaga u yaalla oo meesha ku qorani ma jiro intaa culima mayla fahanteen haddaba waxaa jira casharkan ujeeddada iyo danta laga leeyahayba waxa weeye la soo reebaha icraabkiisa inaan baranno dantu waa maxay baynu waa in maxay la barto la soo reebaha icraabkiisa waa in la barto ka mustanaha la odhanayo ee la soo reebayo icraabkiisa in la barto weeyaan la soo reebaha icraabkiisa ayaan halkan uga jeednaa waad ila fahamteen baanu malayn soo reebaha inaan icraabkiisa doonayno haddaba soo reebaha icraabkiisa waxaan garan karnaayoo qudha in laga soo reebuhu isagu waa xasba xaajati alkalaam waa sidii mawsuufku ahaan jirayoo kan wax laga soo reebaya faacil buu noqon karaa mafcuul buu noqon karaa mubtaduu noqon karaa majruur buu noqon karaa mustanaa minuga ka wax laga soo reebayaa isagu icraab gaara ma lehe waa xasbu xaajati kalaam kolba hadalku wuxuu u baahan yahay buu noqonaya jaaa alqawmu ilaa axmada hadda qoomkaasi waa laga soo reebay muxuu iraaban yahay faacil ra'aytu lqawma ilaa axmada hadda qoomkii muxuu iraaban yahay ra'aytu lqawma markaan idhaa mafcuulun bi marartu bilqawmi ilaa axmeda hadda qoomkii muxuu icraaban yahay eeg majruur hadda waxaad ogaataa ka wax laga soo reebayo icraab gaara male isagu waa xasba xaajati alkalaam laakiin ka la soo reebayo ayaa icraabaynu u baahannahay inaynu ogaano haddaba ka la soo reebayee mustanaha icraabkiisu aadaadka oon baranno ayuu inagaga xidhnaanaya aadaadkan wax lagu soo reebayo aadaadkuna waa toban ereyada wax lagu soo reebo ee aadaadka ihi maxay noqonayaan toban erey ayaa jira ama toban aadaad ayaa jira oo aadaadka wax lagu soo reebaa markaynu rabno aadaadku waa cashara casharadaa balculima waxaad ogaatiin ilaabaa u horraysa ii soo qaada ilaa haddaan ilaa wax ku soo reebo mustanaha maxaana craabi ilaa haddaan wax ku soo reebo mustanaha la soo reebayo maxaana craabi eeg mansuub odhan maayo marfuucna odhan maayo majruurna odhan maayo ila soco saddex qaybood baan hadalka u qaybini hadalka oo dhan baa la qaybini saddex ayuu hadalku mid ahaan noqoni inuu hadalkan uu ilaadu ku jirtaa yahay taam muujaba waar bal qor taam muujaba qor waxaan doonayaa cashirka markaynu gaadhno si fudud baad u arki doontaa kalaamkan ilaadu ay ku jirtaa inuu yahay taam muujaba taam muujaba inuu yahay taamun muujabun mayla socotaa taamun muujabun labadaa erey sharax bay iiga baahan yihiin taamun iyo muujabun si koobanan kuugu macneeyo taamun waxa weeye macnihiisu markuu mustanaa minhugu sheegan yahay ka wax laga soo reebaya markuu hadalka ku jiro taam baa la taamun waa maxay baan ku idhi markuu aya sheegan yahay mustanaa minhu laga soo reebuhu markuu sheegan yahay muujabkana macnihiisu waxa weeye hadalka iyo jumlada markuuna nafyi ku jirin artaamun muujabun maxaa looga jeedaa taamun waa maxay laga soo reebihii baa sheegan muujabunna maxaa looga jeedaa hadalka ayaa nafyi wadan jaaa alqawmu ilaa caliyan markaan idhaa hadalkaasi mataa muujabaa jaaa alqawmu ilaa caliyan laga soo reebu muna qoom ahayn saw ma sheegnaa dee waa taam hadalka nafyi miyuu ku jiraa laa iyo lam iyo ma iyo muna taa muujab ahayn jaaa alqawmu ilaa caliyan kalaamka ilaadu ay ku jirtaa hadduu culimo taamun muujabun yahay waa waajib mustanaa in la nasbiyaa mustanaha waa la nasbin ama ha ahaado mutasil oo laba isku noocaa ah lasoo kala reebo jaal qawmi ila axmedo oo kale ama ha ahaado munqaic oo laba kale jinsiyaa ah lasoo kala reebo jaal qawmu ilaa baciiran oo kale aan idhaahdo mustanaaha lasoo reebaha inaan nasbiyo ayaa waajib ah kol hadduu hadalku yahay taamun muujabun ma ilo socotiin culima intaa ah? qodob labaad ila socda hadalku si labaad buu noqonaya waxaa jira taamun manfiyun ama taamun eeg taamun manfiyun mid la yidhaah baa jira taamun manfiyun isagu sharax igama baahno kii hore uga qiyaaso taamun maxaynu soo nidhtaam noqonaya laga soo reebuhu markuu sheegan yahay manfina goormuu noqonayaa manfi xarf nafyi markuu galo ama aadaatu nafyi markuu galo jaaa alqawmu ilaa caliyan jaaa alqawmu ilaa caliyan bal maa uun ka horraysii maxaan odhanaya maa uun ku dar hadalkii maa jaaa alqowmu ilaa cali haddaan idhaahdo muna hadalkaasi taam ahayn ilayn qoomkiibaa sheeganoo laga soo reeba ahe miyuuna nefyina gelin ilaynmaabaan ka bilaabay kol hadduu hadalku taam manfiyo uu yahay culimo lasoo reebaha laba icraabood baa iigu bannaan inaan nasbiyo oon istisnanimo ku nasbiyo iyo inaan bedelo oo laga soo reebuu kolba icraabkuu wato ku lamid aan siiyo maa jaaa alqowmu ilaa caliyan ar caliga waan kordhabayaa haddaan doonana maa jaaa alqawmu ilaa caliyun caliga waan godayaa oo qoomkanaa godanoon raacinaya marartu maa marartu bilqawmi maxaan odhan markaa maa marartu bilqawmi ilaa caligii maxaan ku sameeya maa marartu bilqawmi ilaa caliyan waan kordhabaya ilan istinaniman ku nasbiye ama maa marartu bilqawmi ilaa caliyin waan hoos dhigaya ilan qoomkiibaa maanta majruur ahaaye maa marartu bilqawmi ilaa caliyin maa marartu bilqawmi ilaa caliyan haddii aan idhaahdo maa ra'aytulqawma maa ra'aytulqawma caligii maxaan xarakayni maa ra'aytulqawma labadii wejba hadda waa nasbo uun maa ra'aytulqawma bal caliga nasbiya ilaa caliyan bal haddana caliga qoomka ka bedela qoomku muxuu sii tahay maa ra'aytulqawma nasba dee mansuubunbuu laba jeeraba noqonaya maa ra'aytu lqawma ilaa caliyan maa ra'aytu lqawma ilaa caliyan culimo ilaa marka wax lagu soo reebayo hadalku saddexdaa qaybood buu kala yeelanaya hadduu eh, labada qaybood hadda marayaa soo maa waa taam muujaba iyo taam manfiya mufaraq baa jira mid la yidhaa mufaraq mufaraqu waxa weeye inuu hadalka nafyi galo laga soo reebahana la xadfo jaa alqawmu ilaa caliyan soo maahayn jaa'ada maa ka horraysay qoomkana meeshaba ka saar caligii dambe maxaa laga yeeli kol hadduu mufaraq noqdo eeg waxaa la samaynaya xasba xaajati alkalaam hadduu kalaamkani faacil u baahan yahay faacil baad ka dhigi waa la soo reebaha hadduu mafcuulun bih u baahan yahy mafcuulun bih hadduu xaalo u baahan yahay hadduu ismi majruura u baahan yahy kolba hadalku wuxuu u baahan yahay ayaad ka dhigi maxaan odhanayaa maa jaaa ilaa caliyun ilaa caliyun hadda caligii maxaan icraabayaa maa jaaa ilaa caliyun markaan idhaa faacil hadalkan mufaraq baa la yidhaha ama naaqis baa la yidhaahdaa waayo nafyi baa galay oo maabaa gashay laga soo reebihiina waan xadfay maa jaaa ilaa caliyun away qoomkii qoom baa meeshan ka maqan mufaraq baa la yidhaahdaa lasoo reebaha xasba xaajati baa la icraabaya culima saddex qodob ma iga haysiin maxay noqdeen saddexda qodob inuu kalaamku taam muujaba yahay iyo inuu kalaamku taam manfiya yahay iyo inuu kalaamku mufaraq yahay saddex qodob ayaad iga haysiin haddaba saddexdaa qodob taamka muujabka alla soo reebaha waa la nasbinaya taamka manfiga ana la soo reebaha laba weji baa ku bannaan mayla socotiin hadda inkastoo mutasilka iyo munqaica khilaaf yari uu ku jiro hadduu hadalku noqdo mufaraq ama naaqisna xasba xaajatilkalaam baa la icraabaya tobankii erey ee aadaadka ahaa markaan ilaa ka soo qaato ma sheegnay la soo reebaha wax la icraabayo bal haddaba aan intaa sharaxno baabul istinaai waa baabka istinaha la yidhaah iyo soo reebka tacriifuhu waynu tacriifinaynaa culimmada shareecaduna runtii aad bay uga hadlaanoo hadaan iminka sheekh axmed aan boqol dollar u qirto oon idhaa sheekh axmed boqol dollar buu igu leeyahay oo berri uun halkan imaadoon idhaahdo toban dollar mooyaane ma layga dhegaysan maxaan u qirtay maanta boqol berri haddana waxaan idhuun alla toban mooyaane laygama yeelaya sheekh ha way kala jiidatay oo waxa weeye war kalaas oo kala dhex galay suurtagal ma aha eeg markuu qofku hadlayo unbaa hadalkiisaa la tixgelinaya laakiin intaan maanta ku idhaa boqol inantaan kuu qirto sanad kadib inaan idhaa intaa mooyaane lama yeelayo kolkaa waqti inuu soo kala dhexgalaan la ogolayn waxa kaloon la ogolayn inay wada qarqiso inay qarqiso lama ogolo oon idhaahdo boqol dollar buu igu leeya boqol mooyaane lama ogola dee wixiiba waan diiday dib ka diiday baabulistinaai tacriifuhu huwa istinuhu alkhrاaju waa saarid biilaa lafdiga ilaa a wax lagu saaro ow biixdaa akhawaatiha ama kuwa lamidka ah mid ka mida wax lagu saaro maa shay baa la saarayaa lowlaahu ilaagan iyo saaridani haddayna jiri lahayn la dakhala soo geli lahaa filkalaami saabiqi hadalka hore ayuu soo geli lahaa bal hada u fiirso waxaynu nidhi alikhraaj waa in la saaro biilaa lafdiga ilaa a lagu saaro ow biixdaa akhawaatiha ama kuwa lamidka ah mid ka lagu saaro waa sagaal kale maa shay baa la saarayaa lowlaahu istinahani hadduuna jiri lahayn la dakhala geli lahaa fi lkalaami saabiq hadalka hore jaaa alqawmu ilaa caliyan war ilaada haddaan ka degi lahaa caligaas iyuu ku biiri lahaa qoomka yimiduunbuu ku biiri lahaa arkaanuhu arkaantiisu alaaatun waa saddex saddex rukni ayaa jira wahiya saddexdaasi mustafnan waa la soo reebe huwa lismu waa ismiga alladii ismiga yaqacu dhacaya bacda ilaa ismiga ilaa daba dhacaya weeyi ismiga ilaa daba dhaca maxaa la yidhaha ka ilaa ka dambeeya mustane wahwa ladii waa ka yakhruju ka baxaya camaa qablahu waxa ka horeeya wa yucrabu waxaa la icraabaa mansuuban mansuubbaa taaratan mar la icraabaa wa marfuucan marfuucna taaratan ukhraa mar kalaa la icraabaa wa majruuran majruurna maratan ukhraa mar kalaa la icraabaa bal saddexdaba ila eeg isagoo mansuuba maxaan odhan jaaa alqawmu ilaa caliyan isagoo marfuucana mufaraq iga dhigo faacil ka dhigo ama wamaa muxamadun ilaa rasuulun basoo qaado wamaa muxamadun ilaa rasuulun hadda waa mufaraq hadalkaasi wamaa muxamadun waa mubtade mubtadahani muxuu u baahan yahay wamaa muxamadun ilaa rasuulun markaynu idhaa khabar buu u baahay khabarun baad uga dhigaysaa wamaa muxamadun ilaa rasuulun waxaynu nidhi aayadda hadafka laga leeyahay balaaqa ahaanna waa nebigu u geeriyoonayaa wamaa muxammadun ilaa rasuulun nebiguu geeriyoonayaabaa looga jeedaa macnaha balaaqiga ee aayaddu ay xambaarsan tahay waa geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam aayadda ka dambaysaa kuusii caddaynaysa balahri maxaa ka dambeeya wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul waa maxay macnaheegu hortiibay rusushii dhimatay kolkaa maxaa looga jeeday macnahan markaa kol haddii lagu yidhi rusushiibaa hortii dhimatay waxaad fahmaysaa macnaha balaaqiga ah ee wamaa muxammadun ilaa rasuulun looga jeedo bal hadda waad u fiirsanaysaa culima wamaa muxamadun ilaa rasuul waa marfuuc hadda oo wuu godan yahay isagoo majruurana maxaan odhan maa marartu baan idhi ilaa bicaliyin maa marartu ilaa bicaliyin bicaliyin majruur baan ka dhigay ilan hadalkaa majruur u baahane ka labaad waa mustanaa minhu waa laga soo reebe huwa isagu alladii ka weeyaan yadullu kutusaya alcumuuma cumuumka hadalka caamka aka ah kutusaya weeye wa yucrabu waxaana la ecraabaa xasba mawqicihi kolba halkuu ka dhaco filjumlati jumlada halkuu ka dhaco jumlada kolba halkuu ka dhaco uunbaa la icraabi waa ka labaad jumlada halkuu ka dhacaa la icraabaya waa mustanaa minhuga oo waxaa dhici kara inuu marfuuc yahay sida jaaa alqawmu qoomkaasi waa faacil ama mansuub yahay sida ra'aytu lqawma qoomkaasi waa mansuub ama majruur yahay sida marartu bilqawmi qoomkaasi waa majruur mustanaa minhu waa laga soo reebe huwa isagu alladii ka weeyaan yadullu tusinaya alcumuuma cumuum wa yucrabu waxaana la icraabaa xasba mowqicihi halka uu ka dhacay filjumlati jumlada kolba halka uu ka dhaco ka saddexaad waa adaatu listihnaa waa adaadka wax lagu soo reebayo waa lagu soo reebihii hiya nafsu ilaa waa ilaada nafteeda iyo wa akhawaatiha ah, kuwa lamidka ah walaalaheed ha odhanin kuwa lamidka ah dheh xaalaatulmustathnaa mustathnuhu xaalaadka uu leeyahay shayga mustathnaha ah ee soo reebaha ihi xaalaad buu yeelanayaa haddaba ilaa haddii lagu soo reebaan hadda halkan ku sharxaynaa waa kii ilaa ka hadda halkanan ku sharxaynaa alxaalatu luulaa xaaladda koobaad an yakuuna alkalaamu kalaamku waa inuu yahay alladii kalaamka fiihi aw ku jiro almustathnaa mustathnuhu taaman muujaban kalaamkan mustathnuhu uu ku jiraa waa inuu taam muujaba yahay walmuraadu waxaa looga jeedo min taami taamkana an yakuuna waa inuu yahay almustanaa minhu laga soo reebuhu madkuuran mid la sheegay walmuraadu waxaa looga jeedo min almuujabi muujabkana anlaa yadkhula yuuna gelin annafyu nafyi calayhi dushiisa yuuna gelin fa yucrabu waxaa la icraabi markaa la soo reebaha fii haadihi alxaala xaaladan mansuuban baa la icraabi mid mansuuboo la nasbinayo cala alistinaai istinanimo lagu nasbinayo wa haadihi amilatuhu waana kan tusaalihi waa taa muujab ah oo dee mustanii mansuub laga dhigayo xafida dullaabu ardaydii waxay xifdiyeen duruusahum cashiradoodii ilaa caliyan cali mooyaane war bal arkaantii afarta ahayd culim halka ka soo saara yaa la soo reeba ah. yaa laga soo reeba ah adulaab yaa lagu soo reebaa ilaa mayla socotiin hadda kalaamkani muxuu noqday ma taa muujaba ma taa manfiya ma mufaraqbaa taa muujaba kolka caligaa waa in la nasbiyaa uun xafida dullaabu ardaydii waxay xifdiyeen duruusahum cashiradoodii ilaa caliyan cali mooyaane marartu bilqowmi qoomkii ayaan soo maray ilaa khaalidan khaalid mooyaane arkaantii saddexdahayd halkanna soo tuura yaa la soo reeba khaalidan yaa laga soo reeba ah qoom yaa lagu soo reebo ah ilaa hadda iminka laga soo reebuhu muxuu icraaban yahay laga soo reeb waa qoomke eh majruur ilan ba'baa gashay laakiin la soo reebaha khaalidka waa in la nasbiyaa uun ilan kalaamkan hataa muujabah eh. caada alghaa'ibuuna kuwii maqnaa way soo noqdeen ilaa akhaaka walaalkaa mooyaane caada alghaa'ibuuna ilaa akhaaka yaa la soo reeba ah hadda halkaa akhaaka yaa laga soo reeba alghaa'ibuun yaa lagu soo reeba ah ilaa maxaan icraabaynaa hadda la soo reebaha markaan doonayno icraabtiisa maxaynu icraabnaa la soo reebaha waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa alifka daalo eg dhammaan tusaalayaasha laga soo reebuhu ama marfuuc buu ahaa ama majruur buu ahaa isagoo mansuuba ayaan doonaynaa halkana inaan ku ogaano daalactu lkutuba kutubtii waan daalacday allatii kutubta ishtaraytuhaa aan soo iibsaday ilaa kitaaban kitaab mooyaane yaa hadda la soo reeba ah halkaa kitaaban yaana laga soo reeba ah alkutubada hore yaa lagu soo reeba ah ilaa waad arkaysaa kitaaban waa la nasbinaya sallamtu cala alasdiqaa'i saaxiibbadii waan salaamay ilaa faatimata faatimo mooyaane yaa la soo reeba ah faatima yaa laga soo reeba ah alasdiqaa'i yaa lagu soo reeba ah ila faatimo waa in la nasbiyaa un icraab kale haddaad fiiso khada aad gashay weylen kalaamku waa ta muujabahe falkalaamu kalaamku fii haadihi alamhila tusaalayaashan taamun muujabun waa taa muujaba lianna almustahnaa minhu laga soo reebihii madkuurun waa la sheegay walkalaamu kalaamkuna muhbatun waa muhbadoo menfiba maaha waa taa muujaba markaa ilan mustahnaa minhu waa madkuur kalaamkuna waa muhbadoo menfi maaha xaaladda mustanaha waa mansuubunbaa la icraabaya alxaalatu haaniya xaalada labaad xaalada labaad an yakuuna alkalaamu kalaamku waa inuu yahay taamman manfiyan taam manfiya waa inuu yahay taamman manfiyan almuraadu waxaa looga jeedo mina taami taamka an yudkara yadaasi way godantahay an yudkara waa in la sheego almustathnaa minhu laga soo reebaha waa in la sheego waalmuraadu waxa looga jeedo min almanfiyi manfigana an yakuuna nafyu waa inuu nafyigu yahay filkalaami kalaamka dhexdiisa nafyigu waa inuu kalaamka dhexdiisa yahay fa yucrabu waxaa la icraabayaa fii haadihi alxaalati xaaladdan waxaa la icraabi wajhaani laba weji baa la icraabi annasbu waa in la nasbiyo calaalistinaai istinanimo lagu nasbiyo iyo walbedelu waa in laamka aad godataa walbedelu in la bedelo oo min almustathnaa minhu laga soo reebaha laga bedelo wa haadihi amhilatuhu waana kan tusaalayaashiisu maa jaaa alqawmu ilaa caliyan ama ilaa caliyun labadu way igu bannaan yihiin maa jaaa alqawmu ilaa caliyan oo caliga aan kor dhabo iyo maa jaaa alqawmu ilaa caliyun oo caliga aan godo ilain qoomkaa godane hadalkani miyuuna taa manfiya ahayn manfinimada xaggee laga eegayaa maada ka bilowday taamnimadana xaggee laga eegayaa mustanaa minhuga sheegan ee qoomka ah maa jaa'a ma imanin alqawmu qoomkii ma imanin ilaa caliyan cali mooyaane ama maa jaa'a alqawmu qoomkii ma imanin ilaa caliyun cali mooyaane ilaa caliyan ama ilaa caliyun laa aktubu dersa cashirka ma qorayo ilaa darsa naxwi cashirka naxwaha a ah mooyaane hadda yaa la soo reebaa ah halkaa waa darsunaxwa darsunaxwa yaa laga soo reebaa ah? waa dersiga hore yaa lagu soo reebaa ilaa kalaamkani sawtaa manfiya ma aha haddaba dersi naxwaha laba icraabood baa ku bannaan in la nasbiyo istinanimo lagu nasbiyo oo ilaa darsa naxwi la yidhaa iyo in la bedelo oo laga bedelo dersiga hore oo dersiga hore waa mansuub hadda mansuuban ka dhigno laa tamshiha lugayn maca axadin qof micii ha lugayn ila alamiina nin la aamino mooyaane ama alamiini laba weji baa iigu bannaan iminka lasoo reebaha inaan nasbiyoon ila alamiina idhaa oon mustanimistithnanimo ku nasbiyo iyo inaan iska majruur ka dhigo oo aan ka bedelo axadkii hore ee laga soo reebiibaa majruurah alxaalatu haalia xaaladda saddexaad an yakuuna alkalaamu kalaamku waa inuu yahay naaqisa naaqis waa inuu kalaamku yahay kalaamkiibaa naaqis noqonaya mufaraqna waa loo yaqaanaa naaqisna waa loo yaqaanaa walmuraadu waxaa looga jeedo min anaaqisi naaqiska waxaa looga jeedo an yuxdafa waa in la xadfo almustathnaa minhu mustathnaa minhu laga soo reebaha waa in la xadfo wayadkhula calayhi waa inuu dushana ka galo nafyu nafyina waa inuu dusha ka galo wa xukmuhu markaa xukunkiisu yucrabu waxa la icraabi xasba mawqicihi kolba meesha uu ka dhaco filjumlati jumlada meesha uu ka dhaco haadihi amilatu waana kan tusaalayaashii maa jaaa ma iman ilaa caliyun cali mooye cali hadda muxuu icraaban yahay waa la soo reebee waa faacilnimo ilaan hadalkaa faacil u baahan fa yucrabu caliyun cali waxa la icraabi fii mili haadihi ljumla jumladan oo kale faacil baa la icraabi lianna haadihi ljumlata jumladani taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa faacilin jumladani faacil bay u baahan tahay nambarka labaad maa darabtu maanan garaacin ilaa axmeda axmed mooyaane hadda axmed maxaan icraabaya hadalkani muxuu u baahnaa maa darabtu mafcuulun bihi buu u baahnaa mafcuulun bihigii baan ka dhigayaa fa yucrabu waxaa la icraabi axmeda kelmadda axmed ah fii haadihi aljumlati jumladan dhexdeeda mafcuulun bihi baa la icraabayaa lianna aljumlata jumladu taxtaaju waxay u baahan tahay ilalmafcuuli bihi bay u baahan tahay mafcuulun bihi bay doonaysaa tu maanan soo marin ilaa bicaliyin cali mooye wa cid kale hadda cali waxaa la icraabayaa majruur fa caliyin yucrabu waxaa la icraabi majruuran majruur baa la icraabi lidukhuuli xarfiljar xarfuljarka galay calayhi dushiisa dartii maa jaa'a caliyun cali ma iman ilaa daaxikan isagoo qoslaya mooyaane hada daaxikan maxaan icraabaya xaalaan icraabi hadalkana xaala u baahan fa yucrabu waxaa la icraabi daaxikan kelmadda ah xaalun baa la icraabi lianna haada alkalaam kalaamkan oo kale yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ila alxaali xaal maa kaana muxamadun ilaa jaalisan muxamed mid fadhiyo mooye wax kaleba ma ahayn jaalis maxaan icraabaa khabaru kaana fa jaalisan fii mili hada almawqic halkan oo kale yakuunu wuxuu noqonayaa khabaran buu likaana u noqon maa jalastu maanan fadhiisan ilaa amaama dalaba ardayda horteeda mooyaane fa amaama fii mili haada tarkiibi darfun daraf ayay iska noqon culima aadaadka wax lagu soo reebaa waa toban baynu nidhi aadaadka wax lagu soo reebaa waa misaynu nidhi ilaadii baynu ka soo baxnay oo saddexdaasa loo kala saaray ilaadii ayaynu ka soo baxnay oo saddexdaa xaaladood baa loo kala saaray saddexda xaaladood maxay kala yihiin inuu mustane yahay oo la reebe uu yahay iyo inuu mustanaa minhu yahay oo laga soo reebe uu yahay iyo inuu aadaatul aadaatulistina yahay oo la soo reebe lagu soo reebe sow saddex maaha waxaynu siinay haddaba saddexdaa rukni aadaadku markuu ilaa noqdo saddex qaybood taa muujaba iyo taa manfiya iyo mufaraq saddexdaasaynu ilaadii u qaybinay waxaan eegayaa bal hadda cunwaankan kale eeg afar erey haddii lagu soo reebo eeg hadda kelmada hayr ah ag hayr ereyga hayru ihi sida ilaabay u shaqaysaa oo mararka qaar baa meel kastay ilaadu ku jirta intaad ilaada ka tirtirto aad hayr ku bedelani sidii ilaana way u soo reebaysaa kelmada hayr waxbay soo reebtaba sida ilaayo kale kelmada siwaana siwa waa sidoo kale siwa iyaduna halka ilaabay dhici kelmada suwa ama suwan suwanna waa sidoo kale kelmada sawaa'un imise erey baad haysa afar erey waa hayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaa'un afartaa erey waa aadaadka oo meel kasto ilaa ku jirtay afartaa mid ka midaad ku bedelan kartaa sow malid jaa alqawmu ilaa caliyan sow maynaan lahayn jaa alqawmu ilaa caliyan ilaada bal hayr ku bedel maxaad odhan jaa alqawmu hayra caliyin baad odhan hayra caliyin ama siwaa caliyin ama suwaa caliyin ama sawaa'a caliyin ilaada halka eeginbaad afartaa ku bedelan hadaba culima u fiirsada haddii afartan erey wax lagu soo reebo waa afartee waa khayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaa'un afartaa haddii wax lagu soo reebo la soo reebuhu wuxuu noqonayaa majruur faqad weligiiba majruur buu la soo reebuhu la soo reebuhu muxuu ahaanayaa baynu nidhi culima la soo reebuhu muxuu ahaanayaa majruur buu ahaanayaa weligiiba waa majruur waa la soo reebihii majruur haynoo ahaadee taa la socda waayo afartani waa asma ilaadu xaraf bay ahayd ilaadu maxay ahayd baynu nidhi ilaadu xaraf bay ahayd laakiin afartani waa asmaa ilaadu mudaaf ma noqon karto oo layn ismi unbaa mudaaf noqdee afartan aadaad ee hayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaa'un ihi mudaaf bay noqonayaan lasoo reebuhuna mudaafun ilayhi buu noqon mudaafun ilayhiguna af carabiga waa majruur war mudaafun ilayhigu culima waa maxay baynu nidhi mudaafun ilayhigu waa majruur haddaba afartaa erey waxaa lagu soo reeba majruurun baad ka dhigi jaaa alqawmu hayra caliyin jaaa alqawmu siwa caliyin jaaa alqawmu suwa caliyin jaaa alqawmu sawaa'a caliyin afartaas aadaadkii weeyaanoo la soo reebuhu waa majruur mudaafun ilayhiya afartan iyaga maxaa la icraabi afartan laftooda maxaa la icraabaya afartan waxaa la icraabayaa mustanihii ilaa wixii la icraabi jiray oo kale iga xawaale mustanihii ilaa wixii la icraabi jiray oo kalead icraabaysaa haddaba ardayow adigu dib iskugu noqo oo mustanaha ilaa maxaa la icraabi jiray haddii hadalku uu taa muujaba yahay waa la nasbin jiray ayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaaun hadday taa muujaba galaan iyagaa la nasbin haddii eeg mustanaha ilaa taa manfiya uu galo taa manfiya laba waji baa ku bannaanaa nasbo iyo bedel kayrna hadday taa manfiya gashay iyo kuwan lamidkiihi laba weji ku bannaan nasbo iyo bedel haddii uu mufaraq ama naaqis uu hadalku noqdo xasba xaajatilkalaam baa la icraabi jiray dee kayrna waa bal hadda kelmadda hayr baan saddexdii qaybood gelinayaan jaaa alqawmu hayra zaydin hadda hayradaa waa inaan kor dhabaa waa waajib waayo hadalkaa taa muujaba ah taa manfiyaan ka dhige maa jaaa alqawmu ayra zaydin ayrkii laba wejiba hadda ku bannaan inaan nasbiyo iyo inaan bedelo maa jaaa alqawmu hayra zaydin ama maa jaaa alqawmu hayru zaydin hayru zayd ile qoob baan ka bedelayahay bal haddana mufaraq baan ka dhigi ama naaqis eeg maa jaaa hayru zaydin hadda hayr waa inaan faacil ka dhigo maa jaaa hayru qoomkii baan xadfay hadalkana nafyi baan ku daray war hadalku faacil buu u baahan yahay hayrka faacil iga dhig maa jaaa hayru zaydin ma ra'aytu hayra zaydin mafcuulun bihi markaana ka dhig maa bal afartaa ereyna ila eeg hada marka wax lagu soo reebo almustanaa mustanaha alwaaqicu dhacay bacda hayr kelmadda hayr ah wa suwan kelmadda suwan ah wa siwan kelmadda siwan ah wa sawaa'in kelmadda sawaa'ina afartaa ka daba dhaca yucrabu waxaa la icraabi almustanaa mustanaha bacda haadihi aladawaad afartan erey markuu alarbaci ee afartaa markuu daba dhaco majruuran mid la jere ayaa la icraabi waa likownihi ahaantiisa mudaafan ilayhi uu yahay waa mudaafun ilayhiyo mudaafun ilayhinimadaa darteed ayaa majruur looga dhigayaa culimo amaa hayr wasiwan wasuwan wasawaa afartaa erey fa yucrabu waxa la icraabi iyaga nafsa maa yucrabu lismu ismigii wixii la icraabi jiray alwaaqicu ee dhacay bacda ila maca tafsiili axwaalihi kiyo xaaladihiisa la faahfaahiyey faahfaahintii xaaladihiisa dib ugu noqo afartaa halkaasaan kaga baxnay aadaadkii tobanka ahaa culima imise aynu ka baxnay shan baynu ka baxnay shan baa ii dhiman almustathnaa alwaaqic bada laysa walaa yakuun khadka casaan in laga dhigay ahayd waa cunwaan almustathnaa mustathnaha alwaaqic dhaca bacda laysa layse iyo walaa yakuunu laa yakuunu mustathnaha daba dhaca wajaba waxa waajibaya la soo reebaha in la nasbiyo bilayse lagu nasbiyo iyo walaa yakuun lagu nasbiyo calaa annahu khabarun lahumaa hadduu mustanuhu layse daba dhaco ilan laysi aadaadkay ku jirtaaye ama laa yakuunu uu daba dhaco mustanuhu waa mansuubuuno waa khabaru layse iyo khabaru laa yakuun khabaru layse iyo khabaru laa yakuunna mansuub bay ahaan jireen iyaguna waa laba ficil maadiyo ficil maadi waynu soo barannay oo saddex wejiba yeelan karaan lays waa ficil maadiyo ficil maadiyo xukunkiisiibay qaadan laa yakuununa waa ficil mudaarico ficil mudaarica xukunkiisiibay qaadan labadaana waynu ka baxnay aadaadkii toddobaan hadda marayaasa umaaha almustanaa mustanaha alwaaqicu dhaca bacda khalaa wacadaa waxaashaa intaasi waa cunwaane iyagana khadka casaan in laga dhigay ahayd almustanaa alwaaqic bacda khalaa wacadaa waxaashaa saddexdaa erey waa aadaatulistinaa halka ilaayoo kale ayay galaan jaaa alqawmu khalaa zaydan baad odhan ama khalaa zaydin haddaba khalaa iyo cadaa iyo xaashaa hadduu mustanuhu daba dhaco laba weji baa ku bannaan in mansuub laga dhigo iyo in majruur laga dhigo sirta ku jirtaana waxa weeye labada icraabood loo kala bedelay ama tawjiihu tawjiiha labada icraabood loo kala bedelayna waxay kala yihiin haddii khalaa zaydan aan idhaahdoon zaydka nasbiyo khalaadana ficil maadiya faacilkeeguna waa damiir mustatira lasoo reebuna mafcuulun bihinimo ayuu icraaban yahay lasoo reebuhu muxuu icraaban yahay baynu nidhi lasoo reebuhu mafcuulun bihinimo ayuu icraaban yahay haddaan haddaba aan khalaa zaydin idhaayo lasoo reebaha majruur ka dhigo khalaadaa xaraf jaar ah oo jarki ayay inoogu jirtaa almustanaa waa mustanaha iyo lasoo reebaha alwaaqicu dhacaya bacda khalaa khalaa ayuu daba dhacayaa wacadaa iyo cadaa ayuu daba dhacayaa waxaashaa iyo xaashaa ayuu daba dhacaya yejuusu waxa bannaan nasbulmustathnaa mustathnaha in la nasbiyo bikhalaa khalaa lagu nasbiyo wacadaa cadaa lagu nasbiyo waxaashaa lagu nasbiyo calaa annahu mafcuulun bihi inuu u yahay lihaadihi alafcaal ficiladan inuu mafcuulun bihi u yahay ficilladan inuu mafcuulun bihi u yahay wayejuusu waxa kaloo bannaan jaruhu in la jero calaa annahu isagu ismun majruurun ismi majruura inuu yahay wa anna haadihi aladawaad ereyadanina axrufu jarin xuruufuljar inay noqdeen bartaa ayaynu kaga baxnay in yaroo aadaadka axkaamtiisa ah ayaynu halkan ku arkaynaa aadawaatlistinaai ereyada wax lagu soo reebo hiya ereyadaasi waa cashru adawaatin toban erey ayaa wax lagu soo reebaa oo adawaadka wax lagu soo reebaa toban bay noqonayaan wahiya tobankaasi waa ilaa kelmadda ah wa hayru kelmadda ah wa siwan kelmadda ah wa suwan kelmadda ah wa sawaa'un kelmadda ah wa laysa iyo walaa yakuun wamaa khalaa iyo wamaa cadaa iyo wamaa xashaa tobankaa erey baa horta wax lagu soo reebaa tanqasimu haadihi aladawaad ereyadani waxay u qaybsami ilaa arbacati aqsaamin wahiya ereyadani waxay u qaybsamayaana afar qaybood afarta qaybood waxaa la yidhaahdaa wax xarafuun ah oon wax kaleba noqonaynin wax xarafuun ah yaa xarafuuna tobanka ah ilaa waa ah iyo wax ismi ismiuuna ismiuun ah waa afar erey waa hayr iyo intii kale la socotay hayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaawun afartaasi waa ismi ismiuun iyo wax ficiluun ah waa layse iyo laa yakuunu layse iyo laa yakuununa waa ficiluun iyo wax mutaradido marna ficila marna ismiya yaa marna ficila marna ismiya ee marna ficila marna xarafa baan doonayaa cafwan waxaan doonayaa marna waa ficil marna waa xaraf waa saddex waa khalaa iyo cadaa iyo xaashaa afartaasay u qaybsamayaan maxaynu nidhi qaybi waa xaraf unbaynu nidhi waa iyo qaybta xarafka ihi waa ilaa qaybna waa ismi unbaynu nidhi waa iyo qaybta ismiga uun ihi waa afaro waa kayr siwan suwan sawaaun qaybna waa ficil unbaynu nidhi ayo laysiya laa yakuun qaybna waa mutaradid oo marna ficil bay noqdaan marna xaraf bay noqdaan baynu nidhi waayo qaybtaa mutaradidkiihi waa khalaa iyo adaa iyo xaashaa bal haddayla eg tanqasimu waxay u qaybsami haadihi aladawaatu adawaadkani ilaa arbaati aqsaamin afar qaybood ayay u qaybsami maa huwa xarfun mid xarafa bilitifaaqi itifaaq wa huwa waaxidun waa xabad qura xabad qura weeyaan waxa xarafkiihi waana ilaa waa milu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kale wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutul cilma cilmiga la siiyey weylakum hooggiinni e eh, hawaabullaahi ilaahay hawaabkiisa ayaa khayrun u khayr badan liman aamana qofka iimaan leh oo wa camila sameeyo saalixan wax suuban walaa yulaqaaha lalama kulmiyo ila saabiruuna dad adkaysta mooye cid kale dadka saabiriinta unba ajrigaa helaya walaa yulaqaahaa ila saabiruun bal culima halkaa la soo reebaha ii sheega waa asaabiruun bal lagu soo reebaha ii sheega lagu soo reebaha ilaa bal laga soo reebaha ii sheega wuu xadfan yahay dha muna munfaraq ahayn waa munfaraq haddaba asaabiruun oo la soo reebiihi muxuu icraaban yahay aayadda ah xasba xaajat ilkalaam oo hadda bal caddeeya hadda muxuu icraaban yahay waa hadda naa'ibu faacil buu icraaban yahay walaa yulaqaaha ila saabiruun ila yulaqaaha waa majhuule maa huwa smun ka kale waa wax ismiya ah. bilitifaaq culimmadu siday isku waafaqeen ismi ah wa huwa kaasi arbacu kelimaatin waa afar kelmadood afar kelmadood ayaa ismi noqda wahiya afartaasi waa hayru kelmadda hayru ah waa milu qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kale waman yabtagi ninka raadiya ama dalba hayra alislaami islaamka hayrkii diinan diinnimo ninka u dalba falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga xaggiisa wa huwa isagu fil aakhirati aakhare dhexdeedana min alkhaasiriin dadka khasaaray buu la joogaa oo khaasiriintuu ku biirayaa halkana aayaddaa qur'aanka ayaa la soo reeba ah yaa la soo reeba ah alislaam yaa lagu soo reeba lagu soo reebaan rabaa ayr baa lagu soo reeba oo ereygii lagu soo reebi waa hayr oo kale hadalkan mantan ayaa nefyi oo kale u dhiganto oo mufaraq baa loo tixgelinayaa hayra kolkaa mafcuulun bihi baa laga dhigi kelmadda labaad waa siwan siwan waxaad odhani jaa'a alqowmu qoomkii ayaa yimid siwa caliyin cali mooyaane suwan weeye kelmadda saddexaad waxaad odhan xafidtu lkitaaba kitaabkii waan xifdiyey suwa darsin cashir mooyaane kelmadda afraadna tusaalaheegii baan ka tagnay oo waa sawaaun waa sawaaa darsin unbaad odhan tan unbaad uga qiyaasan sawaaa darsin unbaad odhan tan unbaad uga qiyaasan qaybta saddexaad waa maa huwa ficlun wax ficila bilitifaaq culimmadu say isku waafaqeen wa huwa kelimataani waa laba kelmadood humaa waxay kala yihiin labada kelmadoodna laysa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi maa anhara dama waxa dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayhi magaca allana lagu dul xuso fakuluu cuna layse sinna iliga iyo wadufra cidida mooyaane qalabka wax lagu gowracanayo ayay qaaciidadan iyo xadiidkan inoo caddaynaya waxa wax lagu gowraco ciddidu hadday in kasta la egaato oo tidhaahda digaagad baan ku qalanayaa ama wax lamida ayaan ku qalanayaa lagaama oggola hadda xididaday jaraysaa oo sida mididay u shaqaynaysaa war lagaama oggola ciddi inaad wax ku gowracato iliga suu dooni ha u egaada ama afuu dooni hal ahaade eh inaad tidhaahdo ilig baan wax ku gowracan isna lagaama oggola waxyaabaha kale waad ku gowracanaysaa ama bir ka dhigo ama midi ha ahaato waxyaabo badan baad ku gowracanaysaa oo wixii dhiigga daadiya ilaahay magiciisana lagu dul xuso waa la cunayaa waa wax wax gowracaya waynu ognahay dee fuqahaduna shuruuday ku xidheen ay kollay axaadiidta iyo aayaadka kala baxeen ayay ku xidheen maa anhara dama dhiigga ka daadiya wadukira laguna xuso ismullaahi ilaahay magiciisa calayhi dushiisa fakuluu cuna layse sinna iligga iyo wadufra ciddida mooyaane wasa uxadisukum waan idinka warrami buu nebigu yidhi can daalika arrinka ah ama sinnu iliggii fa cadmun waa laf laftana waxaynu ognahay in ummadda hoose iyo jinka wax loo saaro wa ama dufru ciddidiina fa mudda alxabasha xabashidu midida ay ku shaqaystaan weeyi dee xabashiduna gaalay ahaayeen iyo nasaara oo inaan khilaafno ayay diinteennu ina amartay waxaan doonayaa xadiidkaa waxaa ka muuqda laysa sinna la soo reebihii oo asinna ah ayaa meeshaa inooga muuqda waana mansuub oo khabaru layse ayaa la ecraabaya kelmadda kale waa laa yakuun wasalalxujaaju xujaajtii waxay soo gaadheen maka almukarama makada ilaahay karaameeyey laa yakuunu lmushaata kuwa lugtaa mooyaane laa yakuunu lmushaata kuwa lugtaa mooyaane laa yakuunu ma noqonayo kuwaa soo gaadhay almushaata lugtii ma noqonayo kuwii lugaynayey haddaba ereygaa la soo reebuhu waa almushaata wuxuuna icraabnaanayaa khabaru yakuunu buu icraabnaanayaa qaybta ugu dambaysa ee afraad maa huwa mutaradidun waa mid noqnoqonaya bayna alficliyati inuu ficil ahaado walxarfiyati iyo inuu xaraf noqdo waa mutaradidoo ficilna wuu noqon karaa xarafna wuu noqon karaa wahiya iyaduna waa qaybtan maa khalaa mar waa ficil marna waa xaraf qaala shaacir gabayaagii ayaa gabay tiriyey waa saxaabi saxaabada nebi maxamed ka tirsan sala allahu calayhi wasalam ninka gabayga tirinaya alaa kullu shayin maa khala allaha baailuun wa kullu naciimin laa maxaalaa saxaabigii la odhan jiray labiid binu rabiica wey waa labiid weeye waa mucamar nin aad u cumri dheer buu ahaa wuxuu yidhi alaa hooyay kullu shayin shay kaste maa khalallaaha ilaahay mooyaane baadil wuu baaba'ayaa oo wuu tegayaa shay kaste ilaahay mooya wuu baaba'ayaa waa aayaddan qur'aankaa macnaheegiioo kale wa yabqaa wejhu rabbika duljalaali waalikraam ilaahay wejigiisuunbaa soo hadhaya waxa kale oo dhani wuu ku daynayaa alaa hooyay kullu shayin shay kaste maa khalalaaha ilaahay mooyaane ama ilaahay ka khaali oo ilaahay ka soo hadhay baatilun baatil buu noqonayaa iyo wax baaba'ah wa kullu naciimin nimco oo dhanina laa maxaalata shaki la'aan zaa'ilun meesha way ka baxaysaayo way zuulaysaa nimco oo dhanina way zuulioo way tegi saxaabiga xadiidka bukhaariga ku qoran ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam beytkan ku soo qaatay qowlka saxaabiga saxaabigan qowlkiisanuu nebigu xadiidka bukhaariga ku soo qaatay muxuuna rasuulku tilmaamay asdaqu kelimatin qaalaha shaacir kelimatu labiid alaa kullu shayin maa khala laha baailu halkaa wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun uu ina leeyahay wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun halkaa uu ina leeyahay bal hadda u fiirso wakullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun rag baa isku daya inay saxaabiga dhaliilaan ma dhaliili karaan saxaabiga saxaabada nebigu sala allahu calayhi wasalam waxay inagu leeyihiin waxaynaan tilmaami karaynin xaqiiqatan waxaynaan tilmaami karaynin ayay saxaabada nebi maxamed inaga mudan yihiin inaguna leeyihiin waxaynu dareemaynaa waxay yidhaahdeen wakullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun markuu yidhi oo saxaabiguma wuxuu aaminsanaabay yidhahdeen jannadu inay baaba'ayso ilan waa nimce eh wakullu naciimin nimco oo dhani laa maxaalata shakila'aan zaa'ilun way zuuli buu yidhi jannadu ma inay baaba'ayso ayaa kolkaa ayuu aaminsanaa baynu nidhaahnaa warbadda ha gelin waxaa jira waxyaaba caqligaagan lagu garanayo caqligaagu soo reeba ayaa jira wa kullu naciimin markuu saxaabigu leeyahay waa nimcada adduunyadu ka hadlaya ta aakhare kama hadlayo e laakiin ma taqaana haddaad adugu xaarwalwaal noqoto hadal caadiya haddaad xume ka dhex raadiso wuxuunbaa laga yaabaa inay kaaga soo baxaan waa salaamaad weeye waxaynu ilaahay ka magan magangelayno weeye haddaba balu fiirse xadiidkaa alaa kullu shayin maa khala llaaha baailun aadaat listinihi muxuu noqonayaa aadaat listinihi waa khalaa hadda ma ficilnimaynu icraabnaa mise xarafnimaynu icraabnaa ficil waayo allaaha oo la soo reebihi baa hadda mansuuba ka kale waa maa caddaa jaa'a alqawmu qoomkii ayaa yimid caddaa bakrin bakar mooyaane ama bakran labadaa kaa doonto haddaad caddaa bakrin tidhahda caddaada xaraf baad ka dhigaysaa haddaad bakran tidhaahdana caddaada ficil maadi baad ka dhigaysaa xaashaa weeyi ka saddexaad haaba dullaabu ardaydii way maqnaadeen xaashaa caliyin cali mooyaane ama xaashaa caliyan cali mooyaane haddaan caliyin hoos dhigo wuxuu noqonayaa xaashaadii xaraf haddaan kor dhigana ficil bay ii noqon atadriib lwal bartaa ayuu cashirkeennii ku dhammaaday laylisyada unbaynu ka shaqayni atadriib alwal layliska koobaad cayin waxaad soo saartaa almustathnaa la soo reebaha iyo walmustathnaa minhu laga soo reebaha iyo wa aadaatal istihnaa'i lagu soo reebaha fii maa yelii waxa soo socda qaala tacaalaa alle ayaa yidhi fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum gebi ahaan ayaa sujuuday ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliise ibliis mooyaane abaa wuu diiday an yakuuna inuu ahaado maca saajidiin kuwa sujuudsan macooga inuu ahaado ayuu ibliis diiday waxaa laynaga rabaa inaad saddexdii rugni soo saartiin yaa la soo reebaah aayadda ah ibliis yaa lagu soo reeba ah ilaa yaa laga soo reeba ah almalaa'ika harastu waxaan beeray alashjaara dhirtii ilaa shajaratan geed mooyaane yaa la soo reebaah shajaratan yaa laga soo reebaah alashjaar yaa lagu soo reebaah ilaa maa xadara min almucallimiina mucallimiinta kama iman ilaa muxamedun muxamed mooyaane maa eh, laa yaxfadu sira sirta ma ilaaliyo ilaa duu ammaanatin qof ammaanole mooye cid kale waxaan rabaa yaa la soo reebaah waa duu ammaana yaa lagu soo reebaah ilaa yaa laga soo reebaah war waa maxduuf laa yaxfadu asira axadun axadun baa meesha ka maqan axadkii baa meesha ka maqan hadalkani waa mufaraq maa xadara ma iman min almucallimiina mucallimiinta xaggooga ilaa muxamedun muxamed mooye yaa la soo ah muxamedun yaa lagu soo reebaah ilaa yaa laga soo reebaah mucallimiin maya war waa maxduuf waayo hadalkani waa mufaraq de axad baa meesha ka maqan xafida tullaabu ardaydu waxay xifdiyeen darsahum cashirkoogii way xifdiyeen ilaa yuusufa yuusuf mooyaane yaa la soo reebaa yuusufa yaa laga soo reebaa adulaab yaa lagu soo reebaa ila atadriib ahaani layliska labaad bayin waxaad caddaysaa usluuba listisnaa usluubku waxa weeye xaalaadkii weeyaan saddexdii xaaladood mujaba muujabaa mataa manfiyaa ma naaqisbaa bal saddexdii mid kolba kaad isticmaalaysa sheeg laa yaktumu sira sirta ma ilaaliyo ilaa duu iqatin qof lagu kalsoon yahay mooyaane warwaa maxaa hadalkaasi culimo mufaraq ama naaqis xalaltu las'ila su'aalaha waan ka shaqeeyey ilaa su'aala alfiqhi fiqhiga su'aaladiisa mooyaane waa maxay kaasina taa muujaba maa zurtu lmasaaraat meelaha la siyaarto ma siyaaranin ila alqubaa'a masaajidka quba mooyaane qaar waa maxay markaana waa taa manfiya malmar'u qofku maba aha ilaa qalbuhu qalbigiisa iyo wa lisaanuhu carabkiisa mooye qofku sidaba waa qalbiga iyo carabka iyo baaba malmar'u ilaa qalbuhu wa lisaanuhu waa mufaraq weeye zurtu waxaan siyaartay axyaa'a madiinati hargaysa magaalada hargeysa xaafadaheega waan siyaartay ilaa xayan waaxidan xaafad mooyaane xaafadun baanan siyaaranin war sheega culimo maxay noqonaysaa taa muujaba atadriib aaalis layliska saddexaad beyin waxaad caddaysaa icraab almustathnaa fi ljumali taaniya mustatnuhu icraabka uu leeyahay ayaad jumlooyinkan caddayn doontaa faaza waxa guulaystay almutasaabiquuna kuwii badinayay ilaa caliyan cali mooye muxuu icraaban yahay waa wujuubu nasr wujuub welibana raacso laa taqra' ha akhriyin ilaa darsaka cashirkaaga mooyaane muxuu icraaban yahay wujuubu nasbo laa uxibu ma jecli dariiqan dariiq ilaa dariiqa alhudaa hanuunka dariiqiisa mooyaane muxuu icraaban yahay laba weji baa halkaa ku bannaanaa alnasbu cala alistinaa iyo walbedelo labadiiba hadda nasbunbay isla noqdeen maa tacallaqtu kuma xidhni ilaa bilaahi ilaahay mooyee cid kale anu kuma dhegani ilahay umaan ku dheganahay muxuu icraaban yahay majruur maa sharibtu ma cabbin ilaa casiiran casiir sharaab casiira mooye wax kale wujuubu nasbo layliska afraad adaan adaankaa rabaa ardayow inaad keento iyo shanaadkaba mail waxaad keentaa limaayaatii mail limaayaatii fii jumalin mufiida min inshaa'ika jumlo adiga curintaada abaankaa rabaa mustanan mustane yejibu uu waajib yahay nasbuhu in la nasbiyo yaa keenaya mustanan yajibu nasbu sheekh yuusuf nacam jaaa alqawmu ilaa muxamadan shukran mustanan mustana yucrabu la icraabayo faacilan faacil sheekh axmed mustaniyo faacila maa jaaa ilaa sayidun shukran mustanan mustane yajuusu uu bannaan yahay nasbuhu in la nasbiyo iyo waitibaacuhu in la raaciyo cala albedeliya sheekh maxamed nacam sheekh muxamed xabadda saddexaad sheekhadaa leh waa mustathnan la soo reebe yajuusu uu bannaan nasbuhu in la nasbiyo wa itbaacuhu iyo in la raaciyo cala albedeliya bedelnimo haye laba weji ku bannaan in la nasbiyo iyo in la bedelo sax maa akaltu acaaman ilaa hee maa akaltu acaaman ilaa qamxan waa sax sheekh nasba istinaana uu ku bannaa bedelna uu ku bannaa laakiin nasbuunba isla wada noqonayaan nacam mustanan mustana yucrabu la yacraabayo majruuran bixarfi jarin sheekh maxamed ardayga ku xiga haye waa mustanan yucrabu majruuran bixarfi jarin maa tacallaqtu ilaa billah shukran mustanan mustana yucrabu la yacraabayo mafcuulan bihi nacam sheekh maxamed maxaa tidhi jaa'aba haddaad soo qaadatay iska daasha jalastuna iska daa waa sax maa katabtu oo may dersiga hore iskaga tag maa katabtu ilaa darsa naxwi dhe maa katabtu ilaa darsa naxwi layliska shanaad culimo layliskan shanaadna la soco atadriib alkhaamis layliska shanaad haati waxaad keentaa maayelika soo socda fii jumlatin mufiida mustanan bikhalaa waa mid khalaa lagu soo reebay oo min alasmaa'i alhamsa oo yajuusu fiihi ay ku bannaan yihiin wajhaani wa bayinhuma waxaan kaa rabaa ismi asmaa'u lkhamsa oo ereyga khalaa'a lagu soo reebay khalaa oo laba waj ay iigu bannaan yihiin yaa keenaya ardaygaa nacam geeska maxaa tidhi maa qaala qawmu maa qaala alqawmu maa qaama alqawmu ilaaba haddaad isticmaasho sheekh waad ka baxday warkii anuu khalaabaad isticmaalaysaa baan ku idhi ereyga khalaabaad isticmaalay ismiguna waa asmaa'ulkhamse laba wejina way ku bannaan yihiin maxaa tidhi maa qaama alqawmu ama qaama alqawmu qaama alqawmu khalaada maalin shukran khalaada maalin waan fahmay wejka kale bannaanna ii sheeg khalaadii maalin waka khalaada maalin khalaadii maalin laakiin duu lama odhan karo ka labaad iyo ka saddexaad iyo afraad iyo shanaadba idinkaan idiin dhaafaya waa mustanan bihayrin mid hayr lagu soo reebayo oo yakuunu noqonaya jamca mu'anasin saaliman waa mustanan bikhalaa oo yajibu uu waajibayo nasbuhu wa huwa jamcu lmudakar asaalim waa waa mustanan halkaa mustanan bikhalaa baan ku idhi sow maaha nasbuhu in la nasbiyaa waajibay xarafnimadii baa meesha ka baxaya waa maabaa lagu daraa inta badan mustanan bicada oo yakunu muanan oo yajibu nasbuhu mustanan bixaashaa oo yakunu jamca tagsiirin munsarif ah intaaba idinkaan idiin dhaafay barta ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waaclam